وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan ku soo dhex jirnay manduumadii almiimiya manduuma almiimiya lilcalaama xaafid ibn axmed alxakami caleyh raxmat ullah waa darsigii toddobaad oo ka bilaabanaya beydka sagaashan iyo siddeedaad qeybtii wuxuu ku dhex jiray uu dardaarmayay kitaabka ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo qur-aanka xuquuqda uu leeyahay iyo sida loola dhaqmayo iyo waxa looga baahan yahay dadku qur-aanka kariimka markay la mucaamalonayaan wuxuu yidhi huwa albayaanu huwa aldikru alxakiimu huwa altafsiilu faqnac bihi fi kulli munbahimi huwa albasaa'iru waaldikraa limuddakiri huwa almawaacidu waalbushraa ligayri cami huwa almunazalu nuuran bayinan wahuda wahuwa ashifaau lima fi lqalbi min saqami huwa qur-aanku albayaanu waa cadayn huwa isagu addikru waa waanin iyo xusuusin dikrigii alxakiimu ee xikmadda ku salaysan ama xikmadoo saaxiibka ah huwa qur'aanku aanku altafsiilu waa kala dhigdhigid faahfaahin iyo kala dhigdhigid ee faqnac ku qanac bihi isaga fii kulli munbahimin fii kulli amrin munbahimin shay kasta ama sha'ni kasta oo qarsoomo dhexdiisa sifaadka qur-aanku uu leeyahay ayuu wax ka mida tiriyey oo uu sheegayaa waxaa ka mida huwa albayaan qur-aanku waa bayaan waa caddeeye hada bayaanu linnaas saasaa rabbi tabaaraka wa tacaala ku tilmaamay liannahu yubayin alxaqa min albaatil nacam maynaan marin ha maasha allah haye ha sax weeye beydka beydka ka horeeya sagaashan iyo toddoba ayuu darsigu ka bilaaban huwa asiraatu huwa alxablu almatiinu huwa almiisaanu waalcurwatu lmuhqa wuthqa limuctasimi huwa qur-aanku asiraatu waa jidka huwa isagu alxablu waa xadhigga almatiinu ee adag huwa isagu almiisaanu waa miisaanka waalcurwatu weeye yacni guntinta alwuthqa ee ugu adayga badan limuctasimin midkii qabsanaya ciddii qabsanaysa qur-aanku waa siraad bimacnaa siraatu lmustaqiim waaye siraatu lmustaqiim dariiqa toosan weeyaan quraanku saas daraaddeed baa culimmadu markay fasirayeen ihdina asiraata almustaqiim qaarkood waxay ku fasireen alqur'aan qaar waxay ku fasireen alislaam wahaakada aayad kale rabbi waa ka odhanaya tabaaraka wa tacaala waana hada siraatii mustaqiima faatabicuuhu marka qur-aanku huwa siraatu lmustaqiim ayb wa huwa alxablu matin waa xadhigga adag waay bimacnaa ciddii qabsata ay ku badbaadayso xadhig adag oon go-aynin waaye taana wuxuu tilmaamay aayadda qur-aanka wactasimuu bixabli illaahi jamiican xadhigga ilaahay qabsada oo qur-aanka laga wado iyo sunnada nebiga sal alla alay wasalam ayb wa huwa almiisaanu waaye huwa almiisaanu weeye waa miisaanka yacni waa midka lagu miisaamo wax kasta oo sida miisaanku u kala saaro wax u kala saaro ayaa isagana waxaa loo celiyaa wixii la doonayo in la kala saaro waa loo xugum tagaa isagaa muxuu ahaayey lagu kala ogaadaa xaq iyo baatilka isagaa lagu kala ogaadaa saxda iyo khaladka marka miisaan waaye miisaanka wax kala saaraya waay waa ka rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi waalrasuul haddaad wax ku murantaan allah iyo rasuulkiisa u celiya allah u celiya bimacnaa kitaabka u celiya rasuulka u celiyana bacda mowti waxaa laga wadaa sunnadiisa u celiya sal lla alay wasalam marka waa miisaan haddii la iskhilaafo miisaanka kala saaraya dadka ee ay ku kala baxayaan waa kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga sal alla alay wasalam ayb marka miisaan buu u yahay <clears throat> iyo curwa waalcurwatu lwuhqa curwada waxaa waa guntinta mareegta adag waayo yacni mareeg adag oo ciddii qabsata uu ku badbaadayo waay iyadana wuxuu tilmaamayaa aayadda rabbi leeyahy tabaaraka watacaala qad tabayana arushdu min alghay faman yakfur biاlطaaguuti wayu'min biاllah faqad istamsaka bilcurwati اlwuhqa la nfisaama laha yacni guntin adag buu qabsaday oo aan la go-aynin waa guntinta ugu adag ciddii qabsata sidaasuu ka helayaa ruuxii ku dhaga huwa qur-aanku assiraatu jidkii toosnaa weeye huwa isagu alxablu waa xadhiggii almatiinu ee adkaa huwa qur'aanku aanku almiisaanu waaye waalcurwatu weeye guntintii alwusqaa ee ugu adkayd limuctasimin midka qabsanaya oo ku dhegaya huwa qur-aanku albayaanu waa caddeeye huwa qur-aanku aldikru alxakiimu waay albayaanu bimacnaa hada bayaanu linnaas waay lianna xaqiyo baatilkuu kala cadaynaya oo wadikru lxakiimna iyadana waa sifaadka qur-aankay ka mid tahay oo laba macno weeye waa midda koobaadee horta waa waano khalqigiibuu waaninayaa u caqli celinayaa waxu sheegaya dikrigiisa iyo axkaamtiisuna waxay ku salaysan yihiin xikmad oo xugum kasta meeshii munaasibka ku ahayd buu yaallaa waano kasta meesheedii buu yaallaa wax khaldan oo booskiisii garab marsan qur-aanka kuma jiro way macnaa ayb marka dalika natluhu calayka min alaayaati waاdikri اlxakiim saas way macnaa ayb waاdikru اlxakiim huwa tafsiilu buu ku yidhi qur-aanku waa tafsiil tafsiilku waxa weeye shayga in la kala dhigdhigo oo la kala bixbixiyo oo si fiican loo kala cadeeyo sidaana waa lagu tilmaamayo wamaa kana hada alqur'aanu an yuftara min duni اllah walaakin tasdiiqa aladii bayna yadayhi wa tafsiila alkitaab kitaabkii kala dhigdhigidiisa waa sidoo kale maa kana xadiidan yuftaraa walaakin tasdiiqa aladii bayna yadayhi wa tafsiila kulli shayin wa hudan waraxmatan liqowmin yu'minuun suratu yuusuf shay walba ayuu kala dhigdhigayaa oo caddaynaya way macnaha marka tafsiilla wey faqnac bihi ku qanac fii kulli munbahimin shay kastoo qarsooma isaga ku qanca oo muxuu ahaayey isaga ka qaado waay huwa qur'aanku aanku albasaa'iru waay wadikra albasaa'iru yacni waa aayaad dadka wax tusaya waay wadikraa weeye waana limudakirin cid kastoo waana qaadanaysu waana u yahay huwa qur'aanku aanku almawaacidu waa wacdiyo waalbushraa bishaaro weeye ligayri cami mid indhala keyrkiibuu u yahay midaan indhala ayn ayuu u yahay macnaha qur-aanku waa basaa'ir hada basaa'iru linnaas wa hudan waraxmatun liqowmin yuuqinuun suurat ljaathiya basaa'iru linnaas yacni waa aayaad dadka wax tusaya oo tusaalaynaya oo wax caddaynaya waay wadikraa waana waay waa waanin limudakirin mid waansamayana waanu u yahay ciddoodna doonaysaa inay waana qaadato yacni waa inuu ruuxa waa inuu rabo inuu kuwaana qaato waa inay doonitaan xaggiisa ka yimaado waa inuu dadaal ku daro waa in ilaahay towfiiqdiisa u helo wey macnaha ayb inna fii dalika ladikraa liman kana lahu qalbun aw alqa asamca wahuwa shahiid yuu dikraa u yahay limudakirin mudakirkana maxaa laga rabaa inuu la yimaado qalbi nool dadaal bixiyo alqa asamca isla markaana qalbigiisu xaadir yahay saas way macnaha waa inu diyaar yahay dadaal la yimaado sidaasuu wadikraa limudakirin ayb cid kasta kuwaana qaadanaysa waay walaqad yasarna alqur'aana lildikri fahal min mudakir cid waana qaadanaysa ma jirtaa waay huwa almawaacid weye qur-aanku waa sidoo kale waa wacdiyo ayb oo taana iyadana sifadaa wuu leeyahy hada bayaanu linnaasi wahudan wamawcidat lilmuttaqiin waa wacdi ayb bini aadamka qalbigiisuu la hadlayaa waa waaninaya waa wacdinaya waxbuu u sheegaya ayb walbushraa wey yacni waana weeye walbushraa bishaaro waaye bishaaro ayuu u bishaaraynaya wuxuu u bishaaraynayaa ruuxa qur-aanka qaatay dadka rumeeyey dadka ku dhaqma wuxuu ugu bishaaraynayaa mustaqbal fiican ayb amaa dadka aan qaadaninee ka indhala qur-aanka quluubtoodu ka indhalaadahay oo qur-aanka aan danaynin kuwaa bishaaro uma ah ayaga wuxuu u yahay digniin buu u yahay macnaha ayib inuu bishaaro yahayna meelo badan baa ilaahay ku sheegay tabaaraka wa tacaala wa bushraa lilmu'miniin wa bushraa lilmuxsiniin meele qur-aanka ka mid ah, suuratulaxqaaf iyo suuratulbaqara iyo waa ka ilaahay tabaaraka wa tacala ku sheegay marka bishaaro wey lighayri cami wuxuu ka wadaa lighayri camiyin cani ilxaq midka xaqa aan ka indhala-ayn kaasuu u yahay ayb huwa albasaa'iru weeye waddikraa limudakirin huwa almawaacidu weye walbushraa ligayri cami huwa almunazalu weye waa midka la soo dejiyey oo xagga alle laga soo dejiyey tabaaraka wa tacaala nuuran xaaluu nuur yahay bayinan nuurkaasoo cad wahudan xaaluu hanuun yahay wa huwa qur'aanku aanku ashifaau daawo weye limaa shay buu daawo u yahay filqalbi qalbiga dhexdiisa ahaaday oo min saqamin xanuun iyo jiro ah qur-aanku waa allah soo dejiyey munazal waaye ayb allah baa xaggiisu ka yimidoo wax la samaystay ma wax bini aadan malmaluuqayna ma wax nebi maxamed la yimidna maah wax jibriil keenayna ma oo isagu jeebkiisa ka keenay waa wax xaggaa laka soo degay jibriil soo qaaday nabi maxamed soo gaadhsiiyey sala allahu calayh waaalih wasalam munazal waay marka munasalkaas la soo dejiyey wuxuu la dheeryahay waa nuur waa iftiin ayb iftiin weliba cad waay oo wuxuu iftiiminaya uu caddaynayaa wixii xalaashii xaaraantiibuu kala caddayn dariiqiibuu iftiimin yacni ruuxa makhaatirtii meelaha khatarta buu uga digiyo oo ka yacni wax weeyaan uu eh, mxuu ahay khatarta uu tusaya wahaakada qur-aanku waa nuur nuurkaasi marka hore qalbigu degaya allahu nuuru samaawaati waalardi qalbiga ayuu galaya qalbiga markuu gala kadibna ruuxa noloshiisii kaluu saamaynaya markaas macna nuuran bayinan waay waa ka ilaahay ku sheegay fii suurati اnisa yaa ayuha اnnaasu qad ja'akum burhaanu min rabbikum wa anzalnaa ilaykum nuuran mubiina nuuran mubiina waxaan idiin soo dejinnay nuur wax cadaynaya saas manaa bayinan wa hudan qur-aanku waa hanuun oo khalqiga wixii masaalixdooda iyo danahooda adduuniya aakharuu ku hanuuninaya dariiqada ugu fiican iyo jid la ka ugu wanaagsan buu dadka ku hanuuninaya inna haada alqur'aana yahdii lilatii hi aqwam dariiqada ugu toosna badan ee ugu fiican ayuu khalqiga ku hanuuninaya hanuuninta waxaa laga wadaa bimacnaa wuu tusayaa wuu u cadaynayaa waafajinta ilahi baa iska leh ayb meel kalena waa ka rabbi ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala sidaasoo kale wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaana likulli shayin wahudan waraxmatan wabushraa lilmuslimiin marka waa hanuun waa yacni waa dadkii iyo khalqigii buu hanuuninaya sidoo kaleete sifaadka qur-aanka waxaa ka mid a ah, huwa ashifaau limaa fi qalbi min saqami qur-aanku waa daawo oo wixii qalbiga galo oo cudur oo dhan buu daawo ka yahay cudurrada qalbiga gala yacni wax weeye oo maalan ka mid yihiin eh, kufriga gaalnimada shirkiga jahliga eh, akhlaaqda xunun xasadka nifaaqa eh, muxuu ahaayey waxaasoo cudur ah shakiga waxaas cudurka cudurrada quluubta galaay ama qalbiga gala yuu qur-aanku daawo ka yahay sidaas way macnaha waxaa tilmaamaya suuratu yuunus allah tabaaraka wa tacala uu yidhi yaa ayuha annaasu qad jaaءatkum mawcidaة min rabbikum wa shifaaءun lima fi الsuduur waxa laabaha ku jira ayuu qur-aanku daawo ka yahay ayb waa daawo aan meel kale laga helaynin waxaa kaloo daaweyn kara ma jiro ayb sidoo kaleeta rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu sheegay daawadaasi cidda uu daawo u yahay iyo cidda waxaa ka faa'iidaysanaya saas daraaddeed ba liuli اliimaani idaa camiluu bima ataa fiihi min cilmin wa min xikami qur-aanku yuu daawo u yahay laakinahu laguse noqoye liulil albaabi liulil dadka iimaanka u saaxiibka yuu u yahay liulil iimaani buu u sugnaaday oo nuur iyo daawo u yahay idaa goortii camiluu ay ku camalfalaan bimaa ataa wixii yimid fiihi qur-aanka dhexdiisa oo min cilmin cilmi ah iyo wa min xikamin xikmada ah yacni daawada qalbiga iyo nuurkan iyo hanuunkan wuxuu u yahay dadka iimaanka lehee rumeeyey rumayn keliya ma ahe weliba ku falay wixii qur-aanka dhexdiisa ku soo arooray oo cilmi ah iyo xikmado ah yacni warkiisana rumeeyey axkaamtiisana ku dhaqmay waa dadkaa wey dadka uu qur-aanku daawo u noqonaya wey macnaha ayib macnaha allah tabaaraka wa tacaala waa ku tilmaamay wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaءun waraxmaة liman lilmu'miniin walaa yaziidu الظaalimiina ilaa khasaara yacni mu'miniintuu daawo u yahay iyo naxariis u yahay amaa daalimiinta ayaga khasaaruu ku yahay ayb oo cadaab bay ku gelayaan macnaha qul huwa liladiina aamanuu hudan washifaa liladiina aamanuu kuwa rumeeyey ayuu hanuun iyo u yahay daawo u yahay sidaas way macnaha ayb marka bima ataa fiihi idaa camiluu hadday ku camal falaan bimaa ataa fiihi wax dhexdiisa ku yimid min cilmin ah iyo min xikamin ah markay ku camalfalaan oo rumeeyaan markaasay faa'iidadaa ka helayaan way macnaha amaa calaa man tawallaa canhu fahuwa camaa fahuwa caman likownihi can hudaahu lmustaniiri cami amaa calaa man amaa calaa man cid korkii tawallaa jeedsaday canhu qur-aanka xaggiisa fa huwa qur-aanku caman indhala-aan buu ku yahay korkiisa likownihi maxaa yeelay ahaanshihiisa darteed uu ahaaday camiya mid indhabeelay can hudaahu hanuunkiisa uu ka indhabeelay hanuunkii almustaniiri ee ifahye dhalaalayay dadka haddii la yidhi qur-aanku wuxuu u yahay hanuun iyo daawo u yahay dadka rumeeyey raacay cagsigeedii buu caddaynayaa marka ciddii ka jeedsatay oo wuxuu ka jeesaday barashadiisa wuxuu ka jeesaday dhaqankiisa wuxuu ka jeesaday rumayntiis wuxuu ka jeedsaday uxugumtagiisa ruuxa ka jeedsaday kaa isaga ah qur-aanku indhala-aan buu ku yahay saas man yani waxba ka faa'iidi maayo indhala-aan wuxuu ugu noqonayaa lianna hanuunkiisii wax caddaynayay buu ka indhabeelay hadduu hanuunkii iska indhatiray oo ka jeedsado waxba uusan ka helinna wixii ahaa daawada ahaa asaga cudur bay ku noqotay ah, ilaahay suuratulmaayida waa ka inoogu sheegay dad badan qur-aanka waxay ka siyaadsanayaan fogaansho leanna way beeninayaan way la dagaalamayaan sababtii bay marka ilaahay kaga fogaanayaan marka indhalaan buu ku noqonayaa w waaladiina laa yu'minuuna fi aadaanihim waqrun wa huwa calayhim camaa saas way macnaha indhala buu ku noqonaya ayb maxaa yeele xaqiisii cadaabay ka indhabeeleen amaa calaa man cid korkii tawallaa jeesaday canhu qur-aanka xaggiisa ka jeesaday fa huwa qur-aankii caman indhala-aan buu ku yahay korkood korkiisa ama korkood likownihi korkiisa dheh likownihi ahaanshihiisa darteed uu ahaaday kaasi camiya mid indhabeelay can hudaahu hanuunkii qur-aanka xaggiisa hanuunkii almustaniiri ee ifayey maadaama uu ka indhabeelay qur-aanku indhabeel buu korkiisa ku yahay wey macnaa faman yuqimhu yakun yowma almacaadi lahu khayra alimaami ila alfirdowsi waannicami halkan fadaaisha qur-aankuu ka tirinayaa ruuxa qabsaday oo bartay oo ku dhaqmay oo qur-aanka ku dadaalay muxuu helayaa faman yuqimhu ruuxii qur-aanka istaajiya ayb oo cilmi iyo camalba ku istaajiya yacni barashadiisa iyo dhaqankiisaba faman yuqimhu ruuxii istaajiya yakun wuxuu ahaanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada yowma almacaadini maalinta isa soo celinta maalinta isa soo celinta wuxuu ahaanayaa qur-aankii lahu isaga wuxuu u ahaanayaa khayraalimaami hogaamiye midka ugu khayr badan ilalfirdowsi u hogaamiye firdowso xaggeeda wanicami iyo nicmooyinka xaggooda u hogaamiya ruuxii qur-aanka istaajiya cilmigiisa iyo camalkiisaba maalinta laysa soo celinayo qur-aankii wuxuu u noqonayaa hogaamiye midka ugu fiican ee ugu wanaagsan oo u hogaamiya firdowsa xaggeeda jannada janno jannooyinka jannada ugu fiican wey iyo nicmooyinka alle xaggiisu u hogaaminayaa ayb bimacnaa ruuxii qur-aanka hor is-hormariya xagga hore iska mariyo daba socda oo qur-aanku adduunka uu hogaamin jiray aakharana markii la tago qur-aankaa hogaanka u qabanaya siduu u sii wado ayuu marka firdowso ku hogaaminayaa ilaahi nicamkiisa tabaaraka wa tacaala kamaa yasuuqu siduu u kaxaynayaba qur-aankii ulil icraadi kuwa jeedsashada u saaxiibka ah canhu xaggiisa laga jeedsado ilaa daari lmaqaamici buu u kaxaynayaa maqaamici budharhka yaa budharhka laysku garaaco laysku tumo daarteeda xaggeeda wal ankaali iyo katiinadaha iyo walalami iyo xanuunada daarteeda xaggeeda ayuu u kaxaynayaa ayb dadku waa laba qaar qur-aankaa hor oo noloshoodu waxay ka dambaysaa qur-aanka qur-aankiibaa hor socda iyaguna way ka dambeeyaan kuwaasi sidaasoo kaleu aakharana u hogaamin doonaa dadna qur-aankii gadaal bay iska mariyeen oo way ka horeeyaan waxay doonaan bay sameeyaan qur-aankana gadaal bay ku tuureen kuwaana maalinta qiyaamada intuu dabada ka kaxeeyo siduu u wado u wado ayuu wuxuu ku tuurayaa naarta ah, daarulmaqaamci taa waa ilaan ilaahay qur-aanka kariimka siduu noogu sheegay daartaasi waa laystumaya kulamaa araaduu an yakhrujuu minha min qamin uciiduu fiiha walahum maqaamicu min xadiid mar kastoo isku dayaan inay ka soo baxaan naarta waxaa lala dhacayaa buris ama budhadh baa lala dhacayaa oo bir ah baa madaxa lagaga garaacaya lagu celinayaa naarta macna marka daarulmaqaamic saasuu ka wada jamcu miqmaca yani waa waa burhka ama buriska kormakaa tidhahdaba walankaali ankaashana waxaa la yidhaahdaa waa yani katiinadaha iyo silsiladaha laisku xidhxidhayo wa iyadana naarta dhexdeeda gaalada lagu xidhxidhayo ayb walankaali iyo walaalami iyo xanuunka daarteeda intaba wayleeda waa xanuun silsiladiyo katiinado iyo burisiyo budhar laysla dhacayo waa daartaa xaggeedu u kaxaynayaa wuxuu tilmaamayaa xadiidka nabigeenna sala allahu calayhi waaalihi wasalam ee muxuu ahaayey duruq dhowruu leeyahay waana culimmadu wuu sugan yahay bay leeyihiin nabigu wuxu uhi sal ly waslm alqur'aanu shaaficun mushafac wamaaxilun musadaq qur-aanku waa shafeece shafaacadiisa la aqbali waa maaxil waa doode ruuxa dadku u doodaa musadaqun warkiisana waa la rumaysan yacni ruuxa markuu u doodayo doodiisa la soo celin maayo markaasaa nebigu wuxu uhi sal alla lay wasalam man jacalahu amaamahu qaadahu ila aljanna ruuxii qur'aanka adduunka iska hormariyo hogaamiye ka dhigta aakharana intuu hogaamiyuu jannada geynaya waman jacalahu khalfa dahrihi qur-aanka ruuxii dhabarkiisa gadaashiisa ku tuuro halkaa geeya saaqahu ila annaar maalinta qiyaamada intuu dabada ka kaxeeyo ayuu naarta markaa ku tuurayaa somalit marka dadka qaarna wuu hogaaminayaa qaarna eh, wuu kaxaynayaa saas manaa macnaha xadiidkaas ayuu tilmaamaya sheekhu labadaa bayd ku tilmaamaya kamaa sida yasuuqu uu u kaxaynayaba qur-aanku ulil icraadi jeedsashada kuwa u saaxiibka canhu quraanka laga jeedsado oo maxay ka jeedsadeen rumayntiibay ka jeedsadeen barashadiisiibay ka jeedsadeen ku dhaqankiisii bay ka jeesadeen wahaakada akhrintiisii bay ka jeesadeen kuwaasi siduu u kaxaynayaba xagee buu u kaxaynaya ilaa daari lmaqaamici burusyada ama budharhka daarteeda walankaali iyo silsiladaha iyo katiinadaha daarteediiy walaalami iyo xanuunka daarteeda xaggooda waa naartu ka wadaa ayuu u kaxaynaya waqad ata nasu fi tuulayni anahumaa dillaa litaaliihima fii mowqifi اlqumami qur-aanka si guudna fadiiluu leeyahay suurado khaasana waxaa ku soo aray fadli khaas marka wuxuu tilmaamayaa suurado khaasahoo fadli gooniya leh waqad ataa xaqiiqee waxaa yimid annasu naskii waa yimid fi tuulayni labada qur-aanka ugu dheerdheer ayuu ku yimid annahumaa ayagu dillaani inay yihiin baa yimid nasku wuxuu ku yimid annahumaa labada tuulayn dillaani inay laba hoos yihiin nuunkiibuu gooyey dilaani waay nuunka wuxuu u gooyey bimacnaa gabayga dartii yani gabaygaa jabay wasankaa jabay marka dilaani laba hoos waay litaaliihimaa ruuxii akhrin jiray laba hoos u yihiin fii mowqifi alqumami yani waxa weeyaan walbahaarka iyo murugta mowqifkeeda meesha yani shidada ama waxaad tidhahdaa yani min algumma laga keenay dheh wahiya shidda ayb yacni darnaanta meelaha dardaran mawaaqifta daran halista marka laysa soo saaro qiyaamada meelaha halistee la maraya ee shidooyin shadaa'idu ka jirto halkaasay hoos u noqonayaan ayb waqad ata nasu fi tuulayni tuulaynka wuxuu ka wadaa suurat baqara iyo aali cimraan ayuu ka wadaa dabcan suurat lbaqara waa suuradda qur-aanka u dheer laakin aali cimraan waa laga dheeriya ah, tuulayn wuxuu yidhi ayb tuulay wuxuu yidhi bimacnaa waa min baabi اtaqliib waa qamarayn oo kale iyo yani shaykhayn oo kale iyo yani labada shay baa mid ka mida magi sifadiisa ama magaciisa laisugu geynaya marka labadoodu soo mid qur-aankuma soo baqara uguma dheera tii kalena iyadan buu ku daray luqada carabigana saaiq wey noocaas macnaa ayb laba hoos inay yihiin baa soo aroortay labadaas suuradood oo ruuxii aqrin jiray meelaha la maraya halistoo dhan inay hoos u noqon doonaan baqara iyo suuratu ali cumraan wuxuu tilmaamaya xadiidka saxiixu muslim ku yaalla min xadiidi nawaasi bnu samcaan radia allahu tacala canhu ardaa wuxuu yidhi nabigaan maqlay sal ly slm oo dhahaya yu'taa bilqur'aani yowma alqiyaamati wa ahlihi aladiina kaanuu yacmaluuna bihi ah, maalinta qiyaamada waxaa la keeni doonaa eh, mxuu ahay qur'aankii iyo dadkiisii ku dhaqmi jiray ku camalfali jira taqdumuhu suuratu lbaqara wa alu cimraan waxaa hogaaminaya marka oo hor socda suuratu lbaqara iyo aalu cimraan markaasuu nebigu sal ly slm wadaraba lahumaa rasuululahi alaaatu amhaal yani saddex tusaaluu nebigu u samey sal ly slm kaannahumaa hamaamataani yuu nebigu sal ly sidii iyaga oo labadaas suuradood sidii iyaga oo laba daruurood oo kale ah aw dullataani ama laba dalaalimo oo kale ah sawdaawaani oo madmadow baynahumaa sharqun dhexdoodana iftiin baa ka kacaya aw kaannahumaa xisqaani ama waxaad moodaa xisqaani min tayrin sawaaf waxaad moodaa buu nebigu sal ly slm oy u eegyihiin jamaaco iyo koox shimbiro ah oo garbabada iyo garbaha safay oo kale yacni iyagoo daruuro ah ama dalaalimo oo kale ah ood mooddo koox shimbiroo wada socda oo garbaha fidiyey ayagoo sidaasoo kale imaanayaan buu nebigu sal lla aley wasalam baasitaati ajnixatiha fi tayraan maxay samaynayaan markay yimaadaan tuxaajaani can saaxibihimaa buu nebigu sal lla aley wasalam markay yimaadaan ciddii ku dhaqmi jirtay ayay markaa u doodayaan qur-aankii bay hogaaminayaan markaasay u doodayaan ilaahay bay la hadlayaan waxay leeyihiin rabbiyow ow addoonkani eh, annagu saaxiib nala ahaa wuuna bartay wuunugu dhaqmi jiray wakhti buu nugu bixiyey habeenkii baan hurdada u diidnay wahaakada naga aqbal ergeys ilahay waa aqbalaya tabaaraka wa tacaala sidaasuu tilmaamaya marka waqad ataa waa yimid annasu qur-aankii naskii wuxuu ku yimid xadiidkiibuu ka wadaa naskii xadiidku wuxuu ku yimid fi tuulayni labadii dheerdheeray dhexdooda labadii ugu dheerayd annahuma ayagu dillaani inay yihiin laba hoos laba hoos macnaa laba daruurood ama laba dalaalimood litaaliihimaa inay u yihiin kii akhrin jiray fii mowqifi alghumami shidooyinka mowqifkooda markii shidooyinkii ay dhacaan meelaha halista la marayo ayay u noqon doonaan macnaha wa annahu fii qadin ya'tii lisaaxibihi mubashiran waxajiijan canhu in yaqumi wاlmulka wاlkhulda yucطiihi wayulbisuhu taaja lwiqaari ilaahu اlxaqu du lkarami yuqaalu qra' waratil warqa fii gurafi jannaati kay tantahi lilmanzili nacami waxullataani min alfirdowsi qad kusiyat liwaalidayhi lahuma alakwaanu lam taqumi qaala bimaada kusiina faqiila bima aqra'tum abnakumaa fashkur lidi nicami waanahu qur-aanku fii adin wa annahu qur-aanku fii qadin berri oo ya'ti wuu imaani mubashiran xaaluu yahay miduu bishaaraynaya lisaaxibihi saaxiibkiisa u bishaaraynaya waxajiijan xaaluu yahay mid doodaya canhu xaggiisa ka doodaya in yaqumi hadduu istaago waay haa hadduu qur-aanka ku istaago u istaajiyo oo uu barashadiisa yani ku dhaqankiisa waalmulka wayuctiihi wuxuu siinayaa almulka boqortooyo iyo walkhulda waaritaan yani waxaa la siinayaa damaanad inuu waarayo boqortooyo yacni wax weeyaan boqortooyona waa la siin waaridna waa la siinaya wayulbisuhu wuxuu u xidhayaa taajalwaqaari a kaadsiyoonida iyo xasiloonnida taajkeeda alilaahu allah u xidhaya ilaahi alxaqu ee xaqa ahaa karami ee maamuuska uu saaxiibka ahaa yuqaalu waxaa la dhahayaa iqra aqri waratil tartiibi tartiibu ari oo warqa fuul fii qurafi aljannaati jannada yacni waxa weye qololkeeda iyo darajaadkeeda kala sarreeya fuul baa la dhahayaa kay tantahi si aad ugu dhammaato lilmansili meeshii ama booskii annacimi ee nicmada u saaxiibka ah akhri oo tartiib u akhri si meeshaadii lagugu talagalay barwaaqada ahayd aad u gaadhood ugu dhammaato waxullataani laba bilad sharaf oo min alfirdowsi firdowse ka ahaataybaa qad kusiyad ayaa la huwiyey liwaalidayhi labadiisii waalid lam taqum ma qiimayn karto ama ma istaagi karto lahaa yacni labadaa xullo al akwaanu makhluuqu uma istaagi karaan ma qiimayn karaan qaalaa markaasaa waxay dhaheen labadii waalid bimaadaa maxay sababteed baa kusiinaa na lagu marasheeyo na lagu huwiyey yacni biladan maxaana lagu siiyey fa qiila waxaa la yidhi bimaa aqra'tumaa sababtu waxa weeye biiqra'ikumaa akhrisiintiinna daraaddeed ibnakumaa aad ilmihiinna akhrisiiseen aad macnaha qur-aanka yani waay yacni bimaa aqra'tumaa akhrisiinta sababteed ibnakumaa ilmihiinna aad aada akhrisiiseen qur-aankood barteen sababteed wa ee fashkur shukri lidinnicami midka nicmooyinka u saaxiibka ku shukri waay qur-aanka fadaaishiisa wey maalinta qiyaamada marka la yimaado oo uu qadan ka cabirayo qur-aanku isagoo saaxiibkiisa u bishaaraynayu imaanayaa ayb saas daraaddeed mubashir adduunka bishaaradii uu u hayey ilan adduunka wax badan buu ugu bishaareeyey qur-aanku oo muuminiinta u sheegay oo kaga farxiyey wixii oo xaqaa'iq ah ayaa berri loo tegaya markaasuu ugu bishaaraynaya w man iyo xajiijan canhu isagoo ka doodaya lakin kii nebigu uri sal lay slm alqur'aanu xujatun laka aw xujatun calayka ama aduu ku qabsan ama aduu kuu doodi ama aduu kugu doodi ama aduu kuu doodi labadaa mid waay ayb waa goormo goormuu xujo kuu noqonaya in yaqumi hadduu ruuxu istaago oo ficilkiisi iyo qowlkiisi iyo qur-aanku istaago oo uu qur-aanka barto wey macna kuna dhaqmo boqortooyo iyo waarid buu siinayaa ilaahay baa tabaaraka watacaala siinaya laakiin wuxuu ka wadaa yacni wax weeye xadiid wuxuu tilmaamayaa meeshaa tilmaamaya xadiid dheer oo muxuu ahaayey imaam axmed soo saaray alimaamu albaqawi iyo ibnu kathiir iyana ay leeyihiin yacni wax weeyaan waa xasan ay leeyihiin sheekh albaanina silsiladuu ku keenay waa xadiid dheer oo qur ka hadlay fadaaishiisa waa xadiidka nebigu leh sal lla alay wasalam suurat lbaqara barta maxaa yeelay qaadashadeedu waa barako ka tegiddeeduna waa qoomamo walaa yastatiicu albatala kuwa yani wax weeyaan caajislayaasha aan caajislowguna maba kari karo suuratulbaqara markaasuu nebigu sal lay slm xoogaa joogay kadib wuxuu yidhi haddana tacalamuu suurata albaqara wa ali cimraan suurat lbaqara ali cimraan barta fa fainahuma azahraawaan yudilaani saaxibahumaa yowma alqiyaamati kaanahuma qamaamatan xadiidkii hore soo barray oo kale way markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly wasalam waina alqur'aana yalqaa saaxibahu yowma alqiyaamati xiina yanshaqu canhu qabruhu haa ruuxa markuu qabriga intuu dilaaco maalinta qiyaamada qabrigu uu dilaaco uu sa uga soo baxo oo qabriga ka soo boodo qur baa la kulmaya karajul shaaxib isagoo nin dheer ah isagoo bini aadan loo soo ekeysiyo nin ah ayuu qabriga markuu saa uga soo baxaba buu ka hor imaanaya u imaanaya markaasaa markaa markaasu wuxuu ku leey hal tacrifuni may garanaysa markaasuu wuxuu leey maa carifka kuma garanayo markaasuu wuxuu leey hal tacrifuni may garanaysaa maya buu leeyahy markaasuu leeyahy ana saaxibuka alqur'an aladii adma'tuka fi lhawaajir waashartuka leylaka waashartu leylaka waxaan ahay buuhi saaxiibkaagii qur-aanka ahaa ee maalintiina ku oomiyey xilliyada kulaylaha ku oomiyey oo macnaha waxa weeye yacni ruuxa qur-aanka xambaarsan maadaama uu ku dhaqmayo wuu soomaa sooma taasuu ka wada yani maalintii ku soomiyey habeenkiina ku soo jeediyey yani waxaa la rabaa aanku inuu habeenkiina qaybtiisa qaato maalintiina uu soomo marka habeen maalintiina kii ku gaajeeyey oo ku oomiyey habeenkiina hurdada kaa kiciyey baana may garanaysid waina kulla taajirin min warai tijaaratii buu ku leeyahy nin kasta ruux kastooo ganacsado ahaa maanta ganacsigiisiibuu ka dambeeyaa wainaka alyowma min waraa'i kulli tijaara adugu maanta ganacsi kastaad ka dambaysaa waay fa yucطa almulka biyamiinihi wاlkhulda bishimaalihi boqortooyadiibaa midigta looga dhiibayaa waaritaankana bidixdaa laga siinayaa yani bidixdanahoo waa waaritaan midigtana hoo waa milki waa labadii aynu aada u jeclayn soo ma ya waa labadaas waa labada biniadamka ugu jecelyahay weligaa dhiman maysid iyo kursigan weligaa ka kici maysid lagaana qaadi maayo waana labadii aabbaheen aadam laga soo galay soo maa shaydaanku wuxuu ogaaday meesha uu u jilicsan yahay iriddii ugu jilicsanayd buu ka soo galay marka yaa aadamu hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yablaa halkaasaa laga soo galay geedkan hadaad cunto boqortooyo iyo waaritaan waa labadan ugu jecelahay labadii baa labada gacmood laga kala siinayaa marka ayb wlmulka wاlkhulda yucطiihi halkaasuu ka wadaa wayalbasuhu taaja alwiqaari ilaahu lxaqu dulkaramina wuxuu ka wadaa waxaa loo xidhayaa taajka xasiloon jaad sharfeed ayaa loo xidhaya isagana isla xadiidkaasuu ku yimid wa yuudacu calaa ra'si taaju lwaqaar taaj sharaf badan ayaa loo xidhayaayo qiimayntiisa iyo sharaftiisa muujinaya ayb qaybta dambe ee waxa weeye yuqaalu lahu qra' waratil warqa intaan la gaarin qaybta dambe imo waxullataani min alfirdowsi qad kusiyad liwaalidayhi lahum alakwaanu lam taqumi isla xadiidkana iyadana ku timid wuxuu nebigu ur sal lay waslam wayugsaa waalidaahu labadiisa waalid waxaa loo loo xidhayaa xullatayni laba bilad laba biladood laa yuqawimu aw laa yuqawamu lahumaa ahlu dunya laa yuqawimu ama laa yuqawamu lahumaa ahlu dunya yacni dadka dunyada joogoo dhan hadday isu khalqu hadday isu tagaan ma istaajin karaan way macna ama ma qiimayn karaan qaala fayaquulaani bima kusiina haadihi markaasay labadii waalid eh, yani yani xaamilu qur'aanka labadiisii waalid markii sidaa loo sharfoo la qurxiyo ba waxay leeyihiin maxaan ku helay waxan lebiskan quruxbada badan iyo biladan maxaana lagu siiyey markaasaa waxaa la leeyahay biakhdi waladikuma alqur'aana ilmihiinna qaadashadii uu qur-aanka qaatay ayaa laydinku siiyey wa leanna iyagaa sabab ugu ahaa soo maha iyagaa baray oo juhdiga geliyey ayb kadib baa waxaa la leeyahay intaa markay dhacdo ayaa isagii waxaa la leeyahay qur-aanka xambaarsanaa iqra' wascad fi darajati اljanna waxaa la leeyahay fuul ya jaranjarada jannada fuul qur-aankana akhri tartiibna u akhri ayb tartiib u akhri xadiidka kale waa ka tilmaamaya meesha aayadda ugu dambaysa uu ku akhriyo halkaasuu degaya oo mansilkiisii ah waana macnaha uu ku tilmaamayo kay tantahi lilmanzili annacimi yacni si aad meeshii jannada aad ku lahayd ee barwaaqada badnayd u tagto qur-aanka tartiib u marka qur-aanka oo uu bilaabay oo tartiib aayad aayad iyo xaraf xaraf loo akhrinaya xaggee buu ku dhammaana intaana uu socdo fuulayo saas wey macnaha xadiidkaasuu marka tilmaamaya iyo axaadiista la midka yacni waxa weye abiyaadan shanta ah wa annahu qur'aanku fii qadin barri ya'ti wuu imaanayaa mubashiran xaalu yahay mid bishaaraynaya lisaaxibihi saaxiibkii u bishaaraynaya wa xajiijan xaalu yahay mid doodaya canhu saaxiibkiisa ka doodaya in yaqumi hadduu istaago wey wlmulka wa yuctiihi wuxuu siinayaa almulka milkiga iyo wlkhulda yuctiihi wuu siinayaa w wayulbisuhu wuxuu u xidhayaa taajal waqaari xasiloonida taajkeeda alilaahu baa u xidhay wayulbisuhu dulkarami maamuuska u saaxiibka ahaa yuqaalu waxaa la dhahayaa xaamilulqur'aanki iqra akhri oo waratil tartiibi oo war qafuul fii qurafi aljannaati jannada darajooyinkeeda sare fuul kay tantahi si aad u gaadho lilmanzili meeshii alnacimi ee nicmada u saaxiibka meeshaadii barwaaqada iyo booskaagii barwaaqaysnaa si aad u gaadho sidaa u akhri baa laleeyahy wa xullataani laba biladood oo min alfirdowsi ka ahaaday ayaa qad kusiyat la huwiyey ama la marasheeyey liwaalidayhi labadiisa waalid laha yani xulataankaasoo laha alakwaanu lam taqumi lam taqum ma istaagin laha iyadu alakwaanu yani waxa weeye yani dadka makhluuqaadka kownka joogaayey ma ma miisaami karaan mana qiimeyn karaan wey macnaha waxay qiimaheeda garan karaan maba ahaba ma aha macnaa wax weeyaan yani biladan adduunka taali waxyaalan adduunka la laysku qurqurxiyo magaca unbaa ka dhexeeya mooye wax kaloo ka dhexeeya male wey macnaha qaalaa markaasaa waxay dhaheen labadii waali <clears throat> bimaadaa maxaybaa ku siinaa nalagu marasheeyey oo nalagu siiyey muxuu ahaay labiskan quruxda badan iyo biladan faqiila waxaa la yidhi marka bimaa aqra'tumaa akhrisiinta aad akhrisiiseen sababteed ibnakumaa ilmihiinna aad xafdisiiseen qur-aanka aad akhrisiiseen sababteedood barteen ayaa laydinku siiye wey fashkur marka ku shukri lidinnicami midka nicmooyinka u saaiibka allah nicmooyinka u saaiibka ku shukriyo marka ayb marka dadkii qur-aanka xambaarsanaa keligooda mehe xataa waalidiintood oo iyagu sabab ugu ahaa ayaa ku barwaaqoobaya wa kafaa waxasbuka bilqur'aani mucjizatan daamat ladayna dawaaman hayra munsarimi lam yactarih qatu tabdiilun walaa khiyarun wajalla fii karati tardaadi can sa'ami kafaa waxaa ku waxasbuka yani kugu filan waay bilqur'aani qur'aankaa kugu filan mucjizatan mucjizo dhankeed buu kaaga kugu filan yahay mucjizadaasoo daamad joogtay daa'imtay ladaynaa agtannada dawaaman joogitaan oo hayra munsarimin aan go-aynin mucjizo daa'im ah oo maalinkay soo degtay ilaa qiyaamada agteeda joogi doonta qur-aankaa taa kuugu filan waay lam yactarih kuma imaanin qur'aanka uma soo darin qadu weligii tabdiilun bedelid walaa khiyarun iyo doorintoona wajalla wuu weynaaday qur'aanku can sa'amin daalid xaggeed buu ka weynaaday fii karati tardaadi celcelinta badnideeda darteed ah, haddii akhrinta lagu celceliyo yacni wax weye ma daalo ma dugoobo saas way macnaha lagama daalana qaar baa dhahay laakiin sidaa xadiiska ka muuqata bimacnaa ma ma duugoobaa laga wadaa macnaha ayb halkan wuxuu ka wadaa ujeedadu tahay mucjizo qur-aankaa kuugu filan mucjizo qur-aankaa kuugu filan ambiyadii hore iyo rusushii hore ilaahay wuxuu siin jiray tabaaraka wa tacaala mucjizaad muuqda mucjizaad la dhihi karo maadi maalan nebiyullaahi muusa calayhi wasalaam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam soo mucjizada lama siinin aayaadka ilaahay siiyey ushu u weynayd tisca aayaatin bayinaat soo maahan yani mucjizooyin baa la siiyey ushu ay ugu weynayd nabiyulaahi muusa oo kale calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam waxaa la siiyey waxaan dhihi laha nabiyulaahi ciisa waxaa la siiyey soo maha dadka waxa dhintay inuu nooleeyo cudurrada halistaa inuu daaweeyo dadka indhala-aantaa wahaakada idankiisa marka mucjizaadkaasaa la siiyey ambiyada nebi maxamed sal alay waslm mucjizada la siiyey waxay ahayd qur-aankay ahayd akbar mucjiza oo ilaahay siiyey waxay ahayd qur-aanku ahaa kale waa jireen oo nebiga sal alay waslm ilaahay siiyey laakiin mucjizo qur ka weyn lama siin saas way say mucjizo ku tahay mucjizadu waa aayad khalqiga caajis gelisa ooy kari waayaan waa u tegi doonaa qur-aanku markuu soo degay nimanka la yidhaahdo carab khaasatan quraysh oo nebigu ka dhashay sal alla aley wasalam carab ayagaa ugu fasaaxo badnaa fasaaxo iyo waxay lahaayeen waxay rabaan inay caddeeyaan inay alifaan ama nadmi ama nasri luqadoodii buu qur-aanku ku soo degay markaasaa allah wuxuu ku yidhi tabaaraka wa tacaala qur-aankan hadduu maxamed la yimid bal intaad isu tagtaan ciddaad doontaanna kaashataan isagoo kale la imaada way la imaan kari waaya soo ma waa laga soo degey waxaa lagu yidhi waxaad la timaadaan suurad haddaad qur-aankii o dhan kari weydeen hal suuradoo qur-aanka oo kala ah keenaa la yidhi ayadiina way kari waayeen waxaa lagu yidhi waxay ahayd baan ujeedaa cashra cashra suwar Ah, toban suuradood keenaa la yidhi qur dhan markay keeni way keeni waayeen bas suurad keenaa la yidhi marka hal suuradoo qur-aankao kale ah keenaa la yidhi waa keeni waayeen taxadigaas ilaa maanta waa taagan yahay nebi moxamed sal alla alay markuu yimi ilaa maanta qur-aankoo kale ama suurad qur-aankoo kale wax la yimaada walaalaya khalqiga mucjise ka weyn xageed ku aragtay marka khalqigii o dhan ma caajiz ma kari waaye waxay ku tusaysaa marka inuu yahay munazl min cindi اllahi tabaaraka wa tacaala saas daraaddeed ayaa allah tabaaraka wa tacaala uu mucjizada ugu weyna nabigeenna ka dhigay sal ly wasalam mucjizadaasi sifaday leedahay kuwii kale kaga duwanta waxaa ka mid a ah, daamat ladayna dawaaman hayra munsarimi waa mucjizo joogtay oo jirtay oo aan nabiga geeridiis sal lay slam raacin waay ushii nebi muuse markuu dhintay sooma raacin mucjizo tagtay bay noqotay mucjizaadkii nabi ciisa way raaceen nabi walba mucjisadiisa markuu dhinto inta badan waa raacaysa laakiin nebi maxamed mucjisadiisu way daa'imtay haddana way jirtaa ilaa qiyaamada agteedana waa jiri doontaa waa mucjizo daa'ima marka ayb saas daraaddeed baa markay gaaladu ku yidhaahdeen nebiga sal lay wasalam markay yidhaahdeen lowlaa unzila calayhi aayaatu min rabbihi mucjizaad iyo aayado xagga rabbigii maa looga soo dejiyo sidii nebiyadii kalokale hashii nebilaahi eh, mxuu ahaayey saalix soomahayn ha yani hashii iyo mucjizaad maa la siiyay dheheen allah wuxuu ku yidhi mataqaanaa awalam yakfihim anna anzalna calayka alkitaaba yutla calayhim soo kuma filla inaan kitaabkan kugu soo dejinnay oo korkaaga lagu akhrinayo intaasi soo kuma filla maxay tahay mucjizada kale raadinayaan yaa mucjiza wata hadday qancayaan oo qaadanayaan nabigeennu sal ly slam xadiidka abu hurayra buhari muslim saareen wuxuu nebigu leeyahy sal ly slam ma jiro nebi ambiyada ilaahay ka mida ilaa aayaadka alla wuxuu ka siiyey wax lagu rumaystay markaasaa wuxuu yidhi wainamaa kana aladii uutiituhu waxyan awxaahu allahu ilaya aniga mucjisada ilaahay isiiyeyna waxay noqotay aayadda laysiiyey waxyigaa ilaahay ii waxyooday wey wa arju an akuna akarahum taabican yowma alqiyaama waxaan rajaynayaa maalinta qiyaamada inaan nabiyadii rususha dhan midka dadka ugu dad badan inaan noqdo sababtu waxay tahay mucjizadiisii baa weligeed jir sooma dheer soo ma ambiyadii kale waa go'day laakiin isaga waqti dheer bay jiraysaa markaasaa dadku raacayaan oo rumaynayaan ayb icjaaska qur-aanku dhinacyo badan buu leeyahay waxaa ka mid a ah icjaaska lafdiga ah qaabka uu nadmiga uu nadmisan yahay xuruuftiisa iyo jumalkiisa isu saaran yihiin waxaa ka mid a ah waxaa la yidhahda icjaaska cilmiga ah yacni culuum aadamuhu ayna waxba ka garanaynin buu qur-aanku ka warramay ilaa hadda ikhtishaafaadka bini aadamku samaynayo qaar badan uu qur-aanku ka warramay weli mayna gaadhin qaar badanoo horay uuga sii waramay kun afar boqol sano ka hor xataa bini aadamku taabanaya oo gaadhaya ayb icjaaskiisa waxaa ka mid a yacni waxa weye uu ka warramayo icjaaskiisa waxaa ka mid a icjaas bayaan iyo balaaqo ah bulaqadii iyo raggii fasaaxada carbeed waa kan sheegnayo keena inta la yidhi bay keeni waayeen ha wuxuun la bal keena isu taga way keeni kari waayeen marka jawaanibta iyo xijaaska waa badan yahay ayb lam yactarihi qatu tabdiilun walaa khiyarun wuxuu ka wadaa weligii isbedel kuma dhicin sidii ilaahay ku soo dejiyey ayuu ku joogaa maalinkii nebi maxamed lagu soo dejiyey siduu ku yimid bay saxaabadu uga qaateen ummadduna u kala dhaxashay hal xarafa laguma siyaadinin hal xarakana lagama bedelin maba laga bedeli karaba soo ma ilmaha yarkee toban jirkaabaaba ku qabanba xataa haday masaaxiifta dhan meesha ka baxdo oo misxafba la waayo qadaraba ilmaha yarkee toban jirkaa qur-aanka xifdisa ya xaraf haddaad khalado ama xarako khalado isagaa ku qabanaya marka ma la bedeli karo saas daraaddeed gaaladu si kasta hadday isugu dayan waxba ka qaban waayo ma bedeli karaan waxba lagama bedeli karayo sidii ilaahay ku soo dejiyey buu ku jooga baynamaa kutubtii kale ee ilaahay soo dejiyey towreed iyo injiil waa la bedelay sooma ma tabdiil lafdiya iyo tabdiil macnawiya labadu waa ku dhacay macnihiina way bedeleen lafdigii ilaahay kusoo dejiyena wax badan bay ka bedeleen sababtu waxa weeyaan yacni waxa ilaahay baa faalo qaaday xifdintiisa marka lama bedelin mana la bedeli karayo jalla fii karati tartardaadi can sa'imin wuxuu ka wada can sa'amin yacni akhrintaa la akhrinayo ma daalayo shayga markaad ku noqnoqoto ku noqnoqoto yani wax weeye wuu daalaa waana laga daalaa maya qur-aanku saas saas daraaddeed baa xadiidka waxaa ku yimid walaa yakhlaqu calaa karati اraddi ku celcelinta yaa kuma daalo kuma duugoobo qur-aanka mar walbood akhrido kaana anna waxaad mooddaa inuu kuu cusub yahay khaasatan haddaad macaanidiisa garanayso haddaad intaad si kasta u tadaburto u dul istaagto u dhuuxdo aad dhammayso haddana ku soo noqoto oo haddana mar kale aad tadaburto macaanidii kale midaan ahayn baa kaaga soo baxaysa mar walba marka wax cusub waa mar walba wax cusub wax duuga maaha ma duugoobay baynamaa haddaad waxyaalaha bini aadamku qoray haddaad qaaddo oo laba goor isha mariso mar saddexaad ku noqoto waabaad ka daaliba sooma waaba duugoobeyba wiiisi waaba hayaayo maxaa mxuu ahay maxaa waqti isaga luminaya saas weya ayb kafa wuu ku filan yahay waxasbuga kaafiga midka kugu filan wey bilqur'aani qur'aanka kugu filan mucjizatan mucjizo dhankeeda mucjizadaasoo daama daa'imtay ladaynaa agtanada dawaaman yani waxwey daa'imid ghayra munsarimin oo aan go'aynin daa'imid aan go'ayninoo jiraysa wey macnaa lam yactarih yacni kuma imaanin mana soo darrinin qatu weligii qur-aanka kuma soo darrinin tabdiilun bedelid walaa khiyarun iyo doorintoona walaa takhyiirun way macna khiyarku waa takhyiir wajalla wuu weynaaday can sa'imin daal inuu daalo fii karati tardaadi ku-celcelinta badnaanteeda sababteed ama darteed inuu la daalana qur-aanku waa ka weynaaday tayib waa hadal rabbi tabaaraka wa tacaala mar walba waa loo xiisayaayoo ruuxu waa jecel yahayo inuu ku noqnoqduu jecel yahay muhayminan carabiyan hayra dii ciwajin musadiqan jaaa fi tanziili fi lqidami muhayminan xaal u yahay carabiyan oo carabi ah muhayminka bimacnaa kutubtii horuu haymaneeyey oo maxaa laga wadaa yaani waa lagu aaminay waa lagu fasiraa waa amiin markhaati buu ku yahay waa lagu fasiraa wuu xukumay waa lagu fasiraa kulli waa lagu fasiri kare sas daraaddeed ibnuqayim wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo ibnu amiinun وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله kitaabin qablahu ilan wuxuu tilmaamayaa markuu leeyahay muhayminan wa muhayminan calayh waanzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi musadiqan limaa bayna yadayhi min alkitaabi wa muhayminan calayh haymanada waxaa la wixii kitaab ka horreeyey oo dhan isagaa bedelay ya isagaa lagu aaminaa isagu wuxuu saxaa saxsan wixii kutubtii kale ka dambeeyey wixii khalad weeyaan uu yidhaahdana waa khalad saas manaa wuxuu isagu saxana waa sax kutubtii hore asagaa xukumayo xukumkiisaa la qaadan xukumkoodiina waa la bedelay xataa wixii xagga ilaahay ka soo degay carabiyan way waa carabi oo qur-aanku luqadda carabiga buu ku yimid innaa anzalnahu qur'aanan carabiyan lacallakum tacqiluun ah, si aad u fahantaan carabiyan xaal uu yahay hayra dii ciwajin qalooc mid u saaxiiba keyrkii oon qaloocna u saaxiib ahayn waa ma qaloocsana qur-aanku waa toosan yahay saan hore usoo marnay qur'aanan carabiyan hayra dii ciwaj saas walam yajcal lahu ciwajan qalooc ma leh ah, laa alfaadiisa walaa macaanidiisa walaa axkaamtiisa walaa ahbaartiisu midna ma laha qalooc ma laha ayb hayra dii ciwajin rumaynaya ayuu jaa yimid Ah, yacni kulli intaasoo dhan waa wada xaalo wa muhayminan carabiyan hayra dii ciwajin musaddiqan waxay xaalo ka yihiin jaa'ada damiirkeeda jaa'a waa yimid qur-aankii fi tanziili buu ku yimid filqidami horaan horaan buu soo dejinta ku yimid muhayminan xaalu yahay buu yimid carabiyan oo carabi ah hayra dii ciwajin qalloc mid saaxiibi hayrkii ah musadiqan oo rumaynaya kutubtii ka horreeyey musadiqan jaaa fi tanziili ama waxaad ka dhigtaa qeybta hore musadiqinta ka xale musadiqan jaaa fi tanziili fi lqidami oo muadiqantumaadku horena xaggii horaad marin kartaa labadaad heli kartaa musadiqantaana waa ku yimidoo waaaminuu bima anzaltu musadiqan limaa macakum musadiqa waxaa laga wadaa kutubtii hore wixii xaq ee ku yimid iyo soo degiddoodii iyo rususha ilaahay usoo dhiibay buu rumaynayaa kutubtii hore ma aha sida muxuu ahaayey ee khalqigoo kale ma aha oo mid ka dambe kii hore wixiisa inkira ma aha wixii hore ilaahay soo dejiyo xaq aha wuu u rumaynaya waa qirayaa wixii la bedelayna wuu caddaynayaa waxaasaa la bedelay soomaalit marka waxa weeye ma beeninaya waa rumaynaya saas daraaddeed buu aada uga warramay qur-aanku kariimkii towreed buu ka warramay injiil buu ka warramay zabuur buu ka warramay somaart suxuf ibraahim suxuf muusa buu ka warramay wuxuu ka warramay ambiyadii iyo rususha ilaahay soo diray iyo waxay soo direen ay xaq ahayn waxay la yimaadeen iyo ummadihii ka hor yimid inay baatil uga hor yimaadeen fiihi tafaasiilu lilaxkaami maca naba'in kama sayaati wa can maadin min alumami fiihi qur-aanka dhexdiisa waxaa ahday atafaasiilu saas maa fiihi qur-aanka dhexdiisa waxaaday adtafaasiilu kala dhigdhigid lilaxkaami axkaamta la kala dhigdhigo maca naba-in war lala qabo kamaa sayaatii sida ama maca naba-in layidhahdo dheh maca naba-in war lala qabo warramid camaa shay xaggii uu ka warramayo saya'tii imaan doona wa can maadin iyo wax tegey oo min al umami ummadaha ka mid qur waa laba mid bay dhahaan ya waa axkaam kala dhigdhigan ya iyo war run ah labadaa waa warka wuxuu ku saabsan yahay ummadihii tegey wuu ka warramayaa taariikhdii tagtay waxbuu ka sheegayaa weliba jawaanibta uu taariikhda qur-aanku wax ka sheego ma aha uun taariikh caadiyo uun yacni wax weeye uun laysaga sheekaysta ma ahee waa taariikh duruus la waa ya ummadihii hore maxay ahaayeen say ku yimaadeen say ku halaagsameen sunanka kownkan ilaahay ku dhaqo maxaa baabi'iya maxaa lagu badbaadaa halkaa duruus badan baa ku jirta marka ummadihii horuu ka warramay waxaa kaloo uu ka warramay qur-aanku waxyaalaha imaan doona ya ummadaha imaan doona iyo waxyaalaha imaan doona xawaadista imaan doontana waa ka warramay sidaas wey macna marka waa tafsiilu kulli shay ah, waa tafsiil kulli shay labadaa wey wax imaan doonna waa ka warramay wax tegeyna wuu ka warramay fiihi dhexdiisa waxaaday altafaasiilu kala dhigdhigid lilaxkaami axkaamta la kala dhigdhigay saas daraaddeed baa alla markuu yidhi watamat kelimatu rabbika sidqan wacadla sidqan fi اlakhbaar waاlanbaa wa cadlan fi اlaxkaam axkaamtiisuna cadaalad bay ku salaysan tahay akhbaarta iyo wararkuu bixinayana waa run habad beena kuma jiro walaamal kuma jiro fiihi tafaasiilu lilaxkaami maca nabain maca naba-in maca inbawa warramid lala qabo camaa shay uu ka warramayay saya'tii imaan doona iyo wacan maadin wax tegay oo min alumami ummadaha ka mid ummadihii tegay kuwa soo socdaba wuu ka waramay fandur fiiri marka qawaarica aayaati almacaadi bihi wandur lima qasa can caadin wacan irami fandur bal fiiri oo u fiirsa waay qawaarica aayaati almacaad isa soo celinta aayadaha ka waramaya qawaaricdooda qawaaricdooda waxa weeyaan waa hanjabaadda garaacaysa dadka quluubtooda bihi fiihi qur-aanka dhexdiisa wandur bal fiiri limaa qasa wuxuu ka qiseeyey qur-aanku can caadin caad uu ka qisay iyo wa can iramin iyo iram siduu uga qiseeyey bal qisooyinka uu ka bixiyay caad iyo iram fiiri wey macnaha qawaaricdu waxa waa jamcu qaarica qaaricadana waxaa la yidhahdaa waa musiibada garaacda quluubta bini aadamka qaarica la yidhahda qawaaric buu marka yidhi marka aayaadka ka waramaya macaadka isa soo celinta iyo xisaabtanka iyo janniya naar aayadaha ka waramaya waxay xambaarsan yihiin qawaaric qawaaric bay xambaarsan yihin hanjabaad iyo goodi iyo cabsigelin iyo digniinay xambaarsan yihiin qawaaricdu saas waay marka bal kuwaa fiiri buu ku yidhi fandur qawaarica aayaati almacaadi oo fiihi fi lqur'aani dhexdiisa ahaada bal kuwa akhri waa ayib u fiirso yacni waxa weeye xaqaa'iqda ay ka warramayaan waxaa imaan doona waxyaala aan aadamuhu waxba ka sheegi karayn caqli iyo midna uusan waxba kaga sheegi karaynin iyo fahamtoona oo markii ruuxu dhinto maxaa geerida ka dambaysa maxaa qabriga ka jira qabriga gadaashii maxaa jira qiyaamo maxaa ka jira xaggee lagu kala dambayn doonaa yani waxaasuu ka warramaya howlahaasoo dhan fandur qawaarica aayaati almacaadi bihi ay fiihi waa waxaa kalood fiidhisaa wandur lima qasa wuxuu qiseeyey can caadin ka qiseeyey iyo wacan irama wacan irami yani yani irami wuxuu leey bimacnaa waa shecirka dartii can irama waay iramkaasi iyo caadku laba qolo ma kale ahaa cala asaxiix ee waa hal qolo caad ibnu iram waay caad ibnu imr waa caadan iluulaa caadan iluulaa nimanka la yidhaahdo ayaa la yidhaahdaa caadu iram leanna waxa weeye aabbahood waxaa la dhihi jiray ninkay ka soo jeedaan caad ibnu iram marka iramku waxa weye waa bayaan ah, markuu rabbi leeyahy tobaaraka wa alam tara kayfa facala rabbuka bicaadin ah, miyaadan ogaanin sida rabbigaa ku falay caad irama wuu ku falay ah, ama irama ahaa oo waa bayaan caadkaa lasii caddaynayaayo caadkaasi waa qoladii ya iram ka ahayd caad oo caad kalea markaa laga laga caddaynaya macnaha sidaas weeyaan ayb wandur bima sharaxa wandur bihi sharxa axkaami shariicati hal taraa biha min cawiisin hayra munfasimi wandur bal u fiirso bihi ay fiihi qur-aanka dhexdiisa sharxa axkaami shariicati shariicada axkaamteeda caddayntood iyo sharxidoodan bal u fiirso hal taraa bal min aragto bihaa ay fiihaa dhexdeeda axkaamtaa dhexdeeda bal inaad ku aragto min cawiisin mid adag hayra munfasimin oo aan go-aynin adaygiisu uusan go-ayninoo sidaa u adago oo sidaa ku tegay wey macnaha qur-aanka axkaamta shareecada ee uu kala dhigdhigee sharxay bal ayadana u fiirso bal inaad ku aragto hal mid ah oo adag oo adeygiisa aan la fasiri karin oo aan la fahmi karin oo adayga aan ka baxaynin ma helaysid waay ayb leanna wuu kala dhigdhay hal taraa minha min cawiisin hayra munfasil munfasilka wuxuu ka wada bimacnaa hayra munqaicin yacni sucuubadiisu ayna go-aynin adeygiisu uusan go-aynin bal inaad ku aragta wey macnaha wuxuu ka wadaa axkaamta qur sheegay ya axkaamta shareecada qur-aanku sheegay xataa hadday dadka qaarkood ku adkaato dad waxaa jira ayna ku adkayn oo caddayn kara dadka kuma wada adkaanayso leanna ilaahay axkaamta uu soo dejiye wuxuu ugu talagalay in lagu camalfalo soo maha camalfalkuna wuxuu imaanayaa faham kadib saas daraaddeed waa la bastiyey waa la fududeeyey ma adka axkaamtu ma adka waa wax fudud wandur bal u fiirso bihi fiihi qur-aanka dhexdiisa sharxa axkaami shariicati shareecada axkaamteeda sharxideeda hal tara bal inaad aragto bihaa fiiha yani waxweye axkaamta dhexdooda min cawiisin mid adag oo fahamka ku adag ama ku dhaqanka ku adag in la fahmo adag ama in lagu dhaqmo ay adag tahay hayra munfasimin kaasoo aan go-aynin ay hayra munqatici lamri arrinkiisa uusan go-ayninoo aan laga salgaari karin bal inaad ku aragto u fiirsa mana ma helaysid waa am min salaaxin walam yahdi lanaamu lahu am min salaaxin walam yahdi lanaama lahu ambaaba hulkin walam yasjur walam yalumi am amase min salaaxin ayb min cawiisin bay ku xidhantaha ah. hal taraa bal inaad aragto u fiirso fiihaa fiiha fiihi qur-aanka aayaat axkaamta dhexdooda min salaaxin wanaag bal inaad aragto wax wanaagsan oo wanaaggaasoo walam yahdi walxaal lam yahdi uusan hanuuninin qur'aanku aanku alanaama makhluuqa lahu isaga uusan ku hanuuninin ama amase baaba hulkin ama halaag baabkii oo walam yasjur walxaal lam yasjur uusan ka reebin dadka alle alle uusan dadka ka reebin ama qur-aanka uusan ka reebin oo walam yalumi uusan khalqiga kula dagaalamin ama ka celinin oo uusan ka reebin wuxuu leeyahy inaad wuxuu rab inuu ku dhaho wax qur-aanka ka mida axkaamta qur-aanku sharxay ka mida oo adag oon furmaynin heli maysid waa midda labaade wanaag maslaxa iyo dan ah oo uusan hanuuninin khalqiga ku hanuuninina heli mayse wax kastoo maslaxa ku jirto qur-aanku dadka waa ku hanuuniyey hadday caqiide tahay haday cibaado tahay hadday mucaamalo tahay hadday camal tahay leanna ilaahay tabaaraka wa tacaala waxyiga wuxuu u soo dejiyey addoommada in maslaxada la tuso war halkanaa dantu ku jirtaa halkanaa faa'iidadu ku jirtaa jidkaa mara waxaa sameeya sidaa yeela yani wax weeye ma helaysid marka wax maslaxo ah oo uusan qur-aanku dadka ku hanuuninin heli maysid salaaxa wuxuu ka wadaa bimacnaa maslaxa buu ka wadaa wax nafci leh oo maslaxo leh ah oo uusan dadka amrin ma jiro kow sidoo kaleeta baab halaag baab lagu halaagsamayo oo uusan dadka ka reebinna arki maysid wax kasto uu qur-aanku reebay ama wax kastoo aadamaha dhib u geysanayana wuu ka reebay dadka war iska daaya saas daraaddeed wixii qur-aanku qur-aanka iyo sunnadu wixii inoo banneeyeen ama ina amreen maslaxadaa ku jirta maslaxadaasi ama waxay noqon kartaa maslaxa khaalisa ama waxay noqon kartaa maslaxa raajixa ama maslaxa barxla oo aan mafsada ayna ayna barxin ama waxay noqon kartaa mafsadaa ku jirta laakiin maslaxadaa ka xoog badan ah, sida maalan ah, waxyaalaha uu reebayna waa sidaas oo kale waxyaalaha uu qur-aanku reebay halaag iyo dhib bay keenayaan adugu ama fahan dhibka ku jira ama ha fahmin laakiin wax laguu diiday dhib ku jiraa lagugu diiday dhibkaasi ama wuxuu noqon karaa dhib khaalis ah oon manfaca la soconin ama wuxuu noqon karaa dhib raajixa ah oo waxoogaa maslaxa la socoto laakiin dhib badan yahi sida ilahay khamrada ku sheegay iyo khimaarka sooma khamaarka iyo khamrada siduu ilahi ku sheegay tabaaraka wa tacaala qul fiihimaa imun kabiirun wamanaaficu linnaas waihmuhumaa akbaru min nafcihimaa maxaa loo diiday nafci waa ku jira laakiin nafciga waxaa ka badan dhibka ku jiraa ka badan meeshaa wuxuu tilmaamaya marka qaacidada caamkaa qaacidatu jalbi اlmasaalix wa dafci اlmafaasid waa um lqawaacid wa qawaacidda shareecada ayadaa hooye u ah lanna waxa weeye ilaahay waxyiguu soo dejiyey xadiid ha noqdo qur-aan ha noqdo sidaas waay khalqiga in la tuso wixii maslaxadooda wixii dhibana laga celiyo am amase min salaaxin am amase hal taraa ma aragtaa fiihaa axkaamtaa dhexdeeda ma ku aragtaa min salaaxin wax maslaxa ah walam yahtadi alanaama oo walam yahdi uusan hanuuninin alanaama makhluuqa lahu isagoo uusan ku hanuuninin ah, walam yahdi alanaama lahu am amase baaba hulkin halaag baabkii walam yasjur walam yanha walam yamnac oo uusan ka reebin khalqiga uusan ka reebin oo walam yalumi uusan ku eedayninoo uusan kula dagaalamin yaa bal inaad aragto fiiri waay ma arkaysid waay baab maslaxa ma jiro ilaa wuu amray baab mafsado ma jiro ilaa wuu reebay oo khalqiga wuu ka reebay sidaas way macnaha waa midda qaacidada ay culimmadu aada u faahfaahiyeen alciz bin cabdisalaam iyo imaam hazali iyo ciz bin cabdisalaam iyo shekh ibnu taymiya iyo ibnu iyo eh, shaatibi iyo qaacida qaacidat almasaalix walmafaasid ragga aada ugu dheeraaday marka waa qaacido muhima waay ah. qaacidadaasuu marka tilmaamayaa hada bilahi towfiiq wsal allahuma wslm wbaarak ala nabiyina muxamed wala alihi wasaxbi waslem